alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin biidn illaahi subxaana wa tacaala maanta waxaynu bilaabi doonaa kitaabkii saddexaad ee ka mid ahaa kutubta towxiidka magiciisuna uu yahay kitaabu الtowxiid aladi huwa xaq اllahi calى اlcabiid waxaana kitaabka qoray sheekhii qoray labadii kitaabee hore aynu dhiganay alimaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala musanifku raximah llahu tacaala wuxuu yihi bismi illaahi raxmaani raxiim wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa basmalada isagoo ku dayanaya kitaabka qur-aankaa raacaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam islamarkaana isagoo maraya wadadii lagu yaqaanay ahlulcilmiga oo ahayd kutubta cilmiga iyo rasaa'ilkaba inay ku bilaabaan bisinka kitaabka qur-aanka wuxuu ku bilaabmaa bilbasmala bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam qoraaladii iyo rasaa'ilkii dadka dhex mari jiray wuxuu ku bilaabi jiray bisinka axaadiid badan baana taa tusisay waxaa ka mid a xadiidu cabdillahi bn cabaas wuxuu ka waramayay warqadii rasuulku u diray hiraql oo ahaa boqorkii reer ruom wuxuu yihi waxaa kitaabkaasi u ahaa bismi اllahi الraxmaan الraxiim min muxamedi cabd illaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiimi الruum musanafaadkuna tajri majra rasaa'il waraaqaha la ysu qorayo ayuunbay kutubtuna meel la mareysa ibnu xajar raximah اllahu tacaala wuxuu ku sheegay fatxulbaariga anahu jamaca kutuba الnabiyi ilى اlmuluki wagayrihim inuu ururiyey waraaqihii rasuulku u qoray boqorada iyo dad kaleba qaala falam yaqac fi waaxidi minha albudaaءaة bاlxamdi bal bismala bal bal bilbasmala hal warqadoo ka mida waraaqaha rasuulku uu qoray oo ku bilaabmaysa alxamdu maan arag buuri dhammaantoodba waxay ku bilaabmayeen bismi illaahi الraxmaan الraxiim kutubta iyo waraaqaha in bisinka lagu bilaabo waa sunaة اlambiya nabiy llaahi sulaymaan calayhi الsalaatu wasalaam markuu warqada u qoray melikatu saba warqadiisu bisinkay ku bilaabmaysay inahu min sulaymaana wa inahu bismi اllahi الraxmaan الraxiim ahlucilmigana caadadu saasay ahayd ibnu xajar wuxu uhi raximah اllah waqad istaqara camalu aimati اlmusanifiin calى اftitaaxi kutub اlcilmi bilbasmala culimada kutubta qoraa camalkoodu wuxu uu ku dareeray in kutubta cilmiga bisinka lagu bilaabo waxaa kale oo bisinka loogu bilaabaya tabarukan bismi اllahi اlkariim iyadoo laga barakeysanayo ilaahay magaciisa ama xadiidka odhanaya kulu amri di baalin laa yubda fiihi bismi اllahi الraxmaan الraxiim fahuwa abtar arin kasta oo shaani iyo macno iyo qiimo leh oo bisinka aan lagu bilaabayni waa abtar macnaa waa mid bilaa manfaxo iyo bilaa barako ah waxaa wariyey alkhatiibu albaqdaadi kitaabkiisa aljaamic liaadaabi iraawi wasaamic iyo culimo kalaba waana xadiid daciifa inuu daciif yahayna waxaa jasmiyey gayru waaxid min ahli اlcilm sida ibnu xajar asakaawi alalbani sheekhu اlalbani wuxuu ku takriijiyey oo cilada xadiidkan uu daciif u noqday uu ku sheegay kitaabkiisa irwa اlhaliil waa xadiid raqam waaxid u yihi fi kitaab irwa اlhaliil bisinka bismi illaahi jaar iyo majruur weeye oo ba-du waa xarfu jar ismi buu asalku ahaaye waa waa magac majruur bilba jaar iyo majruurkuna cidlo isma taagaane waa inay meel ku tiirsadaan halkan kama muuqdo wixii ay ku tacalluqsanaa waxay ku tacalluqsan yihiin ay ku tiirsan yihiin waa maxduuf yuqadaru mutaakhiran munaasiban waxaa la qadarayaa wax jaari majruurku uu ku tacalluqo ku tiirsado oo ka dambeeya oo munaasibna ah waxaa markaa mutaakhir looga dhigay oo khilaafu lasli asalku waxa wey jaari majruurku wuxuu ku tacalluqaa inuu ka horeeyo inuu ka dambeeyo waa khilaafu lasl si magaca ilaahay aan waxba uga horeyn waxa uga horeeya markaa lagu dhawaaqayaa magaca ilaahay uu noqdo sababta mutaakhir looga dhigay waa taas munaasibna waxaa looga dhigay yacnaa inuu noqdo mid waxa lagu bilaabaya bisinka munaasib ah oo bismi illaahi aktub haddaad qorayso bismi illaahi aqra haddaad akhriyeyso bismi illaahi waalifu haddaad kitaab qorayso bismi illaahi aakulu haddaad cunayso markaa qofka kitaab qorayaa taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa bismi illaahi actu afcaasha kanla saasaa loo qiyaas qaadanaya inuu ficil ahaado ayaana fiican oo ism waa laga dhigi karaa lakin ficilka ayaa fiican waayo alaslu fi lcamal waa alafcaal asmaada qaarkood inay camal fashaano waxay ka dhalatay shabah ay ficilka la yeelatay horeynu sheegnay bisinku inuu koobsaday saddex magac magacyada ilaahay ka mid ah allahu ya alraxmaanu ya araxiim iyo saddexda magac macnahooda iyo farqiga udhaxeeya kitaabkan la idhaahdo kitaabu tawxiid nusakhiisa badankoodu waa ka maran yihiin khudba lilmusanif muqadimo iyo hordhac uu musanifku leeyahy way ka maran yihin haddii la isweydiiyo musanifku raximah llahu tacaala muxuu kitaabku hordhac ugu sameyn waaye ee uga bilaabay uun kitaabu الtawxiidi wa qowli اllahi tacaala wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun alcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa si wuxuu ku kaaftoomay tarjamada ama baabkaas baabka ah kitaabu tawxiid oo wuxuu hordhaca ku sheegi lahaa oo ah kitaabkan iyo wuxuu ka hadlayo baabkaasa ayna tusinayaba in kitaabkan mawduuciisa iyo wuxuu ka hadlaya uu yahay tawxiidka oo ah tawxiid alcibaado kadalika adilada uu sheegay culimada qaarkood waxay yidhaahdeen taaduban maca maqaami tawxiid buu sidaa u yeelay isagoo tawxiidka ka edebsanaya oo wax kale markaa inuu ka horeysiiyo diidaya laakiin arrinta noocaasi ahi daliil cad ma laha bal wuxuu sheegay cabdiraxmaan ibn اlxasan oo le fatxulmajiidka oo shuruuxda kitaabkan ka mid a sheekh maxamed bin cabdilwahaabna uu awow u ahaa xafiidkiisiiya wuxuu sheegay annahu wajada nuskata fiiha alkhudba inuu helay nuskad ka mida nuska kitaab الtawxiid oo muqadima ay ku qoran tahay waqaca liya nuskaة bkhatihi badaأa fiiha biاlbasmalati wahanaa bاlxamdi wالsalaaةi calى الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam almuhim caadada musanifka iyo saniiciisa dhaqankiisa gaarka waxa weeye kutubtiisa badanaaba inaanu muqadimo iyo hordhac aanu u samayn waxaa dhici karta in caadadiisii lagu yaqaani oo ah kutubta inaanu muqadimo u sameyna bisinka intuu ka bilaabo deetana markiiba maqsuudka u galo inuu kitaabkanna kitaabkana caadadiisaasunuu ku socdo wuxuu hi kitaabu tawxiid sidaynu arki doonno taraajimta ereyga tarjama iyo taraajim haddaad iga maqasho waa bimacnaa baab in badan baanaynu isticmaali doona ereyga intaynu kitaabkan sharxiisa ku dhex jirno abwaabta kitaabkan dhammaantood wuxuu musanifku ku bilaabay baab baabu fadli التawxiidi wma yukafiru min الdunuub baabu man xaqqa الtawxiida dakla الjanata bgayri xisaabi walaa cadaab laakiin baabka u horeeya isaga kitaab buu ku sheegay halkuu baabu الtawxiid ka odhan laha muxuu yihi kitaabu الtawxiid saas ayuu yihi marka culimada qaarkood waxay idhahdeen sababtu waxa weeye waa abwaabta kale uga duway wuxuu ishaarayaa musanifku raximah llahu tacaala in baabkan u horeeyaa kitaabka hordhac muqadimo iyo tamhiid gogoldhig oo kale inuu yihi oo kitaabkan wuxuu ka hadlayo uu ishaarayo oo uu tilmaamayo wuxuu yihi sheekh sacdi raximah llah kitaabu الtawxiid hadihi tarjama tadulu calى maqsuudi hada اlkitaab min awalihi ilى akhirih baabkana kitaabu tawxiid wuxuu ina tusinayaa kitaabkan maqsuudka loo qoray bilowgiisa ilaa dhamaadkiisa iyo inuu yahay tawxiidu alcibaada walihada uu kaga kaaftooma buu yihi hordhac inuu u sameeyo culimada markaa kitaabka sharaxday اkhtalafuu fi hadihi tarjama hal hiya baab min abwaabi اkitaab am muqadimaة labwaabi اkitaab kitaabu tawxiid su-aalaha kama bilaabno culimada sharaxday way isku khilaafeen mahordhac baa kitaabu tawxiidkani oo baabka ku xiga ayaa baabkii koobaad ee kitaabka ah mise waa baabkii koobaad ee abwaabta kitaabka inuu ka kooban yahay culimada qaarkood waa baabkii koowaad bay yidhaahdeen wacalaa haada abwaabta kitaabka waxay ka dhigeen sabcatan wa sitiin toddobiyo lixdan baab ayay ka dhigeen qaarkoodna waxay yidhahdeen waa muqadima liabwaabi alkitaab kitaabu tawxiidku baab mustaqil oo madax banaan maaha waa hordhaac abwaabta kale uu musanifku raxima llahu tacala hordhac uga dhigay sidaa marka la hahdana abwaab kitaab maxay noqonaysaa sitatan wa sitiina baaban bay noqonaysaa marka kan koobaad la ihaahdo waa muqadimo iyo hordhac laakiin bacda baxthin wa nadar waxaa aniga ii daahirtay ana hadihi tarjama baab mustaqilu ka saa'iri abwaabi اlkitaab kitaab tawxiid oo baabka u horeeya inaanu ahayn muqadimo iyo hordha ee uu yahay baab abwaabta kitaabka ka mid oo baabkii koowaad u yahay oo baab madax banaan u yahay oo abwaabta kitaabkuna ay tahay toddoba iyo lixdan baab sabcatan wa sitiina baaban ay tahay maxaa u daliila arrinta noocaas arrinta noocaasa waxaa u daliilaa laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye lianna almusanifa tacaamala maعa hada الbaab kama yatacaamalu maعa aabwaabi اأkrى baabkan wuxuu abwaabta kale musanifku uu kaga duway ma jiro siduu abwaabta kale ula dhaqmay ayuu baabkan ula dhaqmay wadakara taxtaha adilatan dakara taxta hadi tarjama adilatan tunaasibha baabkan hoostiisa musanifku wuxuu ku sheegay adilo munaasib ku ah oo aayado iyo axaadiid kadibna wuxuu ka istimbaaday uu kasoo dheegtu kala soo baxay masaa'il fii akhiri baab uu ku sheegay wa hada saniicuhu fi baqiyati abwaabi اkitaab waana sida uu yeelay abwaabta kitaabka ee kalaba marka wuxuu kaga duwan yahay ma jirto arinka labaad ee ta aan u daliishaday waxay tahay musanifku raximah اllahu tacaala isagaaba meel kale ku sheegay inuu baabkan yahay baabka koobaad ee abwaabta kitaab الtawxiid sida ku qoran kitaabka adurar الsaniya mujaladka saddexiyo tobnaad sabxada sideed iyo sagaashan waxaa sheekha la weydiiyey macnaa qowlihi tacaala faclam anahu laa ilaha ila اllah dabeetana su-aasha isagoo ka jawaabaya wuxuu yihi musanifku u macnaha laa ilaha ila اllah ya uu sheegay wuxu uhi musanifku raximah اllahu tacaala wdalika ana hadihi اlmasأla min akari ma yakunu takraara calaykum ciddii u jawaabaya buu la hadlay masaladuna masalada yani masalada macna laa ilaha illa masalada kusoo noq noqoshada badan wa hiya alatii buwiba laha albaab الthani fi kitaab الtawxiid waana mas'alada loo guntay ee loo baabeeyey baabka labaad ee abwaabta kitaab الtawxiid ka mida masaladaasina waa fadliga ay laa ilaha ila اllah ay leedahay masalada u ka hadlaya fadliga ay leedahay laa ilaha ila اllahna kitaabu الtawxiid baabka ka dambeeyo ah baabu fadli الtawxiid wamaa yukafiru min الdunuub ayay ku taallaa taasi waxay tusinaysaa oo markhaati ay u tahay musanifku raxima اllahu tacaala baabkan uu kitaabka ku bilaabay oo ah kitaabu الtawxiid inuu ku tiriyey inuu yahay baabka koobaad ee abwaabta kitaabkiisa ka mid a kitaabu الtawxiid kitaab waa masder masderu kataba yaktubu kitaabatan wa katban maadadaasi waxa ay macnaha ay ku wareegtaa waa aljamcu wadamu ashayada in la ururiyo laysu geeyo waxaa takataba banu fulan aa reer hebel way isu urureen weyaan macnaheedu waxaa kaloo la yidhaahdaa katiibatu bani fulan yacni unugtii reer hebel waa ciidankii urursanaa ee reer hebel ay lahaayeen kitaabkana waxaa magaca kitaab loogu bixiyey لأnnahu yajmacu الmasaaئل walafkaar kitaabka waxaa ku urursan oo laysugu geeyey masaa'il mawduuca uu ka hadlayo ku saabsan iyo afkaarta musanifkiisa iyo iyo mualifkiisa istilaaxa culimada marka la eego alkitaab waxay dhahan waa ismu ismun lijinsin min alaxkaam ismun lijinsin min alaxkaam waa magac u sugnaaday jinsi axkaama wayashtamilu calaa abwaabi wa fusuuli wa furuuci wa masaa'ila wa tanaabiha gaaliba inta badan fuqahada saa ku qeexa waa ismu lijinsi min alaxkaam marka la leeyahy kitaabu الtawxiid kitaabu اlqawaacid اlarbac ereyga kitaab maxaa looga jeedaa waa magac uu leeyahay axkaam waxa weeyaan isku jinsiya inta badanna kitaab marka la idhaahdo kitaabka waxaa ka farcama baab baabkana waxaa ka farcama faslun fasalkana waxaa ka farcama farcun faracana waxaa kasii farcama masaa'il masaa-ishana waxaa kasii dambeeya tanbiih waa sida haalibka ah laakiin way dhacdaa in la idhaahdo kitaabu altahaara oo baab iyo fasal iyo mid kale toona aan hoostiisa lagu sheegin waa sida haalibka weeye kitaabna waa awsacu wa acamu taraajim اlistilaaxiya taraajimta istilaaxiga ah erebixinta culimadu ay ku socotay ka u ballaarhan wey waxa kaloo dhami way ka hooseeyaan baab iyo faslun iyo farcun iyo masaa'il iyo tanbiih way ka hooseeyaan musanifku wuxuu yihi kitaabu الtawxiid saynu arkayno kitaabu الtawxiid waa murakab oo waa magac ka kooban laba erey oo ah mudaaf oo ah kitaab iyo mudaaf ileyh oo ah tawxiid kitaab الtawxiid murakabka idaafigaana laa taxsul laa taxsul faa'idatu bimujaradi isaga oo quri macna kuma fahamsiinayo lannahu kalkalimati lwaaxid haddaad imika tiraa baab lmasjid oo halka halka aad ku joojiso yaa macna laga fahmaya intaasoo qura waayo labada ere ee laysu idaafeeyey oo tarkiibka idaafiga ah kelmad quru iskaga dhigay markaa si uu macno u sameeyo laabudda min taqdiiri maxduuf waxaa laga maarmaana wax meeshan ka maqan in la qadaro oo lasoo muujiyo waxaasi markaa waxaa laga dhigi karaa mubtade oo kitaabuna markaa ay khabarkii noqoto tira haadaa kani kitaabu tawxiidi wey haada waa mubtadihi kitaabuna maxay noqonaysaa markaa khabarkii bay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa khabara limubtadain maxduuf waxaa kaloo banaan in la idhaahdo waa mubtada likhabarin maxduuf oo kitaabu lafteeda mubtadaaba khabarkiibaa go-an macna waa kitaabu tawxiidi kani mawdicuhu wey wa hada mawdicuhu ayaa khabarkii kitaabuna maxay noqonaysaa mubtadihi wayajuusu fiihi nasbu waanaynu nasbin karna waxaan odhan karnaa kitaaba tawxiidi baynu odhan karnaa marka haddaynu nasbinana muxuu noqonaya mafcuul bihi ficilkii markaa lagu nasbiyey uu xadfan yihi sia in la ihaahdo undur kitaab atawxiid undur kitaab atawxiid oo sideeda loo gudbiyo wayajuusu fiiha aljaru kadalik waanaynu hoos dhigi karna maxaynu odhan karnaa kitaabi tawxiidi baynu odhan karnaa oo tawira daciifsan soo maaha marka de waxaynu eh, qadaraynaa xarfu jar ayaa meesha ka xadfan baynu odhan undur fi kitaab الtawxiid kitaab tawxiid gudihiisa eeg markaad sidaa doona sida adigu u dhig kitaabu الtawxiidi kitaab الtawxiidi iyo kitaab الtawxiid intooda la odhan karta waayahay ashan ku jirta الtawxiid culimadu waxay dhahdeen waa cahdiye cahdiye macnaheed waxa weeye waa wax hore loo soo sheegay macnaa lala socday oo caadi dikriya baa kaa la idhahdaa tawxiid halkan hore looma soo sheegin sooma waxaa jira cahdi dihniya waxaan horeba yaan loo soo sheegine maanka lagu hayey marka ashu waa cahdiya wey oo tawxiid gaara baa looga jeedaa tawxiidka o dhan ma waa atawxiidu almachuudu fi khitaab الsharc cinda اliطlaaq oo ereyga atawxiid marka kelidii la sheegay waxba aan la raacin ee fi nusuus lagu sheego iyo fi kalaami الsalaf ka looga jeedo oo ah tawxiid اlcibaada oo nusuusta markii istiqraa lagu sameeyey dabagal nusuus sharciya waxaa ka soo baxday ana lafd الtawxiid ida uطliqa fi الnusuus yuraadu bihi tawxiid اlcibaada ereyga tawxiid haddii la sheego iyadoon lagu qeydin rububiyo iyo uluhiye alasmaa wasifaat midnaba tawxiid un la idhaahdo in looga jeedo tawxiid اlcibaada asalku inuu sidaa yahay ilaa laga helayo daliil kale oo daliil tusiya macno kale in looga jeedo saasaanay culimadu yidhaahdeen sida sulaymaan bn cabdillaahi wاlalif wاllamu lilcahdi dihni bugi waa cahdi dihniya cabdiraxmaan bn xasanna wuxuu yihi fi qurati cuyun muwaxidiin almuraadu bالtawxiid wa tawxiid اlcibaad ayaa looga jeeda waayo hal masalo oo inaan hore u sheegin ayaan baraarujinaya masaladaas waxay tahay ereygan atawxiid ma ku soo arooray nusuusta ma ku soo arooray alwarada fi nusuus yaعnii sida axaadiida nebiga alayه الsalatu salaam qur-aanku muu soo aroorin lafdi ahaan macna ahaan buu ku soo arooray laakiin ereygan atawxiid waa lafdu sharciyu jaءa dikruhu fi cadadi min اlأxaadiiث waa lafdi shaaricu isticmaalay lafdi ahaan buu isticmaalay axaadiid baana lagu sheegay xadiida waxaan ka xusayaa xadiidka cabdillahi bn camr bn caas imaamu axmed raximah llahu tacaala uu wariyey wuxuu sheegay ah, alcaas ibnu waail oo camr ibn caas oo cabdillaahi awowgiya cabdillaahi aabiya dhalay inuu fi ljaahiliya ku nadray boqol geela inuu gowraco hishaam deetana uu dhintay isagoon weli hawshaa fulin hishaam ibnu oo inankiisii ah ayaa konton isagu gowracay camr ibnu lcaas cabdillaahi ibnu camr ibnu lcaas aabihii ah, ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey o ihi aabbahay isagoo gaala ayuu ku nadaray boqol geela inuu gowraco konton buu gowracay ninkii hishaam yacnaa kontonkii kale aniguma ka gowrici karaa cibaado mau noqonaysa qaala nabiyu calayh الsalaatu wasalaam ama abuuka falow aqara bالtawxiid watasadaqta canhu nafacahu dalik aabbaadu tawxiidka qiri la maqsuudku waa maxay ama maxalu shaahidku aqara bالtawxiid ereyga yaa yihi nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo kalaamkii nebiga hadduu tawxiidka qiri laha sadaqa dabeetana aada u bixin lahayd nafacahu dalik way anfici layd lakiin mar haddaanu tawxiidkii qirin oo gaalnimo ku dhintay sadaqadaad u bixisaa waxba u tari mayso waxaa la mida xadiidka isagana axmed iyo tirmidi ay wariyeen min xadiidi jaabirin radi allahu canhu rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi yucadabu naasu min ahli الtawxiid waxaa la cadaabayaa dad tawxiidka ehelkiisii kamid a fayuطraxuuna fi الnaar naartaa lagu tuuraya xataa yakunuu fiiha xumaman uma tudrikhm الraxma fayuraju faykrujuuna ay minha wayuطraxuuna calى abwaabi اljanة shaahidku waxa weeye nebigu inuu hi yucadabu naasu min ahli الtawxiid oo ereyga tawxiid rasuulku alayh الsalatu slam isticmaalay selafka iyo aimaduna ereygan way isticmaali jireen use muslim wariye jaabir ibn cabdillaahi markuu xajkii nebiga ka warramaya wuxuu yihi faahalla bالtawxiid labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk macnaa tawxiidkii ayuu nebigu calayh الsalaatu wasalaam ku dhawaaqay sida ereygaas uu nusuusta ugu soo arooray oo ah tawxiid اlcibaada ayay a'imaduna ay u isticmaaleen aimada macnaha u isticmaalay waxaa ka mid a imaamu malik raximah اllah oo wuxuu yihi muxaalu an naduna bالnabiyi anahu callama umatahu اlistinjaa waxaa mustaxiil ah inuu nebiga ka malaysano ummaddiisa inuu baray siay u istinjoonayaan walam yucalimhum الtawxiid tawxiidka haddaba uu sheegaya waa kee isagaa fasiray tawxiidu ma qaalahu الnabiyu salى الlaه alيه waslm umirtu an uqaatila الnaas xatى yaquluu laa ilaha ilا اllah fama cusima bihi الdamu wاlmaalu xaqiiqaة الtawxiid imaamu shaafici baa ka wariyey oo ardaygiisiya siyar aclaami nubala iyo kutub kalena uu ku yaalaa hadalka imaamu malik waxaa kaloo ka mid a abu abulcabaas ibnu surayj oo aimada shaaficiyada ka mida waxaa la weydiiyey ma tawxiid tawxiidku waa maxay qaala tawxiidu ahli اlcilmi wa jamaacati اlmuslimiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah wa ashhadu ana muxameda rasuul اllah tawxiidka dadka cilmiga saxda ilaahay uu baray iyo jamacat اlmuslimiin waa shahaadatu an laa ilaha ila اllah shahadatu ana maxamed rasul watawxiidu ahli اlbaطil min almuslimiin alkhawdu fi اlacraadi wاlأjsaam ahlu الsuna waxay tawxiid u yaqaaneen cinda اliطlaaq iyo ahlulbidca min alashcariyati wagayri waxay tawxiid u yaqaanaan baa kala duwan iyagu in laga hadlo acraad iyo ajsaam iyo fii xaq illahi lagaga hadlo sidaynu insha allah ku arki doono kutubta dambe ee sifaatka ku saabsan taasay tawxiid u yaqaanaan wainama bucitha nabiyu biinkaari dalika culimada waxaa ka mida tawxiidka ku fasirtay tawxiid اlcibaada sheekh maxamed cabdiwahaab aada uga horeysay alimaam الdarimi wuxu uhi watafsir الtawxiidi cinda اlummati wasawaabuhu qowlu la ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah alati qala rasuulu llahi man jaءa biha mkhlisa dakla اljannة waqala umirtu an uqatila الnaas xata yaqulu la ilaha ilا اllah man qaalaha faqad waxad allah marka laba masalo halkaa ka faa'idaysana awala ana الtawxiida lafdu sharciyu tawxiidku inuu yahay lafdi shareecada kusoo arooray shaaricu u isticmaalay oo dadka qaarkood baa koonaya tawxiid baad ku celcelinaysaan iimaan baa la sheegay tawxiidku halku ku yaala ee lagu sheegay masalada labaad ka faaidaysanayna waxa weeye ana tawxiida idaa uطliqa fi الnusuusi الsharciya aw fi kalaami الsalaf falmuraadu bihi tawxiid اlcibaada ereyga atawxiid haddaan wax tafsiir kale la raacin ee isaga un la sheego oo lagu sheego nusuusta sida axaadiidii aynu akrinay ama kalaamu salaf lagu sheego towxiidkee baa loo jeedaa towxiid alcibaada kaas ayaan musanifku raximah llahu tacaala saynu sheegnay uu u jeedaa markuu leeyahy hada kitaabu tawxiidi tawxiidku ujeeda waa kee waa tawxiidu alcibaada waxaa iman kara hal ishkaal baa iman kara ishkaalkaasi waxa weeye in la idhaahdo kitaabku tawxiidada kale ama noocyada kale ee tawxiidka iyaga laftooda u ka hadlay tawxiid rububiya iyo tawxiid اlasmaa wasifaat marka maxaynu u leenahay kitaabkani tawxiid اlcibaada ayuu ka hadlaya taa jawaabteedu waxay tahay in la idhaahdo sa uu sheegay ibn اlqasim raximah اllahu tacaala mawduuca asliga ah ee asaasiga lihada kitaab ba tawxiid اlcibaada wa hada laa yanfi in mawaadiic kale mararka qaarkood oo daliil u ah litawxiid rubiya daliil buu yahy tawxiid اlcibaada in kadalika tawxiid اlasma wasifaat in la sheegaa yani anfin mayso mawduuca asliga asaasiga oo ka hadlaya inuu yahay tawxiid alcibaada ayib tawxiidku fi lugati اlcarab waa masder waxada yuwaxidu tawxiida wuu keliyeeyey wuu keliyeynayaa keliyey macnuhu waa maxay jacala shaya waaxidan ay fardan jacaladana loogama jeedo jacaladii bimacna sayruura ahayd oo isagaa sameeyey oo ka dhigay mid qura gaar ahaan marka ilaahay laga hadlayo waxaa looga jeedaa macnaa ictaqad waahbata anahu waaxidu markaad leedahay waxaad alla macneedu ma ilaahay buu isagu sameeyu mid qura ka dhigay baa la subxaana allahi can hada macnu waa maxay ictaqada wa ahbata ana allaha waaxidu wuxuu aaminay u caqiideeyey oo uu sugay ilaahay inuu yahay waaxid marka tawxiidku fi luga waa ifraadu shay can gayri shayga in ashyaada kale laga gooni yeelo ibnu faris baa saa ku sheegay kitaabkiisa mucjam qayiis luga sharcan macnihiisu muxuu ah mar tawxiidka macno caama baa loo isticmaalaa oo noocyadiisu ay hoos yimaadaan marna macno khaasa loo isticmaalaayo waa cinda alitlaaq oo waa kii aynu sheegaynay hadda aynu ka hadlaynay marka tacriifu atawxiidi sharcan bimacnaahu alcaam idinkaa la idinka rabaa horeynu soo maran haye towxiid shirki maaha haye ifraad ullahi ifraad ullahi bimaada ifraad ullahi bima yaktasu bihi min alrububiyati waluluhiyati walasmaa wasifaat haddaad si kale usoo gaabiso aad tiraahdo ifraad ullahi bima yastaxiqu wayakhtasu bihi in ilaahay lagu gaar yeelo wuxuu xaq u leeyahay isagu uun ee uu la gaar yahay in yar baynu markaa raacinaynaa tacriifkaasoo waxaynu odhanaynaa wa nafyuhaa cama siwaahu oo min baabi tawkiidun marka la yihi ifraad macnaheedu isagaa lagu gaar yeelay de waa oo cid kaleba looma ogolo waa loo diiday macnuhu waa sidaas laakiin tafsiir iyo ta'kiidun bay sii noqonaysaa haddaynu dhaahno tawxiidku waa ifraad ullaahi bima yastaxiquhu wayakhtasu bihi wa nafyuhaa cama siwaahu waa in ilaahay lagu gaar yeelo wuxuu xaq u leeyahay ee uu la gaaryahy waxa ilaahay uu la gaarkaye keliduu xaqa u leeyahna cidda kaleo dhan loo diido waxay la mid tun laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu ayay la mid tahy towxiidku bimacnaha اlkhaas marka nooc gaara oo towxiidka ka mida oo ah ka loo jeedo cinda aliطlaaq la qeexayo maxaa la odhanayay haye fadl ifraad اllahi bاlcibaada waxaad inoo raacisaa wa nafyuha can gayri si labadiiba ay sariix ugu noqdaan ihbaatkii iyo nafyigiiba ifra fadhiis baaraka اllah fi ifraad اllahi bاlcibaadati wa nafyuha cama siwa in ilaahay cibaadada loo loo gooni yeelo way nagu filan tahay intaas tawxiidkii way tusinaysaa waa loo gooni yeelay macnaheedu waa isagaa loo sugay ciddaan isaga hayna waa loo diiday laakiin min baabi tawdiixi wata'kiid maxaynu raacinaynaa wanafyihaa cibaada in loo diido laga anfiyo camaa siwaa ayib maqsuudu tarjama ereygaasi aad buu inoogu soo noqnoqon doonaa kitabtii horeynu dhiganaynay may lahayn abwaab may lahayn waayo dee inta badan way isu furayd ama canaawiin guudun bay lahayd waxayna soo mari doonaa toddoba iyo lixdan baab oo ka koobaaduun ereyga kitaab uu isticmaalay musanifku saynu sheegnay inta kalena baab buu odhan doonaa ereyga tarjamana anuu inta badan isticmaali doonaa oo qoraalkayga hore uu ku dhacay atarjama macnaheedu waa maxaa baynu nidhi albaab wey wa fiqu lbukhaari fii taraajimihi macnaheedu waa maxay fii abwaabi kitaabihi saxiix waxaynu sheegi doonaa kitaabka markaynu sharaxayno awala waxaynu sharaxi doonaa baabka waxyaabaynu sheegi doono inu xoogga saari doono waxaa ka mid a maqsuud lbaab baabkan maxaa loo guntay oo meeshan loogu dhigay ila waxbaa la doonayaa in lagu lagugu fahamsiiyo lagugu baro lagugu sharaxo soo ma waxaas waa maxay maqsuudka waa maxay maqsuudka baabka in la fahmaa aada bay muhim u tahay bal waa lagama maarmaan haddaanad maqsuudka baabka fahmin wajhu dilaalati اdaliil calaa maqsuud اlbaab ma fahmi kartid marka hore baabkan maxaa looga jeedaa ma in xukumka towxiidka la sheego ma in macnaha tawxiidka la sheego ma in fadliga towxiidka la sheego ma in halista shirkiga la sheego taa horta waa in la fahmo markaasaad garan kartaa adilada lagu sheegay taxta tarjama baabka lagu sheegay maqsuudkaa halkay kaa tusinayaan taana waxaan filaya de waynu kusoo tababaranay xoogay oo in badan baynu soo sheegaynay aayaddani sidee u tusinaysaa maqsuudka marka iminkana waxay noo raacaya awalan maqsuudka baabka inaynu fahmno kadibna inaynu fahmno aayaddan ama xadiidkan baabka lagu sheegay maqsuudka siduu inoo tusinaya halkuu inaga tusinaya haddaan inta aan la fahminna kitaabka lama fahmin man lam yafham hada lam yafham ilkitaab dadkii waktiyadii hore dhigan jiray kitaabu tawxiidna tusaale anaga markii u horreysay ee naloo dhigay kitaabu tawxiid waxaan u malaynayn ahayd kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetanki ama sagaashanka awalkiisa kun iyo sagaal sagaashanka awalkiisa iyadoo da-doo yaryar tahay yaani iminka markaan dib u miisaamo sheekii noo dhigayey ma kaana yadkuru lana maqsuuda walaa wajha dilaalati walaa shay waxa qura aanu fahnay muxuu ahaa iyada lafteedu faa'iido weyn ahayd towxiidku inuu waajib yahay shirkigu inuu xun yahay iyo waxyaabaha qaarkood inay shirki yihiin wa hada mablu mablagu cilmihi intaasay aqoontiisu markaa gaadhsiisnayd jazaha llahu khayra waxna waa ka faa'iidnay marka maqsuudu hadi tarjama waa maxay tarjamadan ujeedna waad fahamteen kitaabu tawxiid sooma ohan musanifku kitaabu tawxiid soo baab maaha sidaynu rajaxnay baabkan muxuu uga jeedaa maqsuud hadihi الtarjama waa bayan wujubu bayaanu wujubi tawxiid اllahi bاlcibaad maqsuud hadihi tarjama waa maxay bayaanu wujuubi tawxiid اllaahi bاlcibaada haddaad iska soo gaabisana waa bayaan wujuubi الtawxiid maqsuudku waa in la caddeeyo tawxiidku inuu waajibiyo tawxiidkuna waa kee asha ku jirtaa mar walba waa la cahdiyaan waa tawxiid he alcibaad oo ka ka hadlaya waa taas culimadu kitaabka sharaxday markaad eegto maqsuudka baabkan xooge way isku khilaafeen waxaan taa u sheegaya dee markaad shuruuxda akridaan baad arki kartaan aqwaal kala duwan oo ay ka yidhaahdeen fii maqsuudi hada albaab qaarkood waxay yidhaahdeen maqsuud اlmusanif bihada albaab wa bayaanu macna الtawxiid musanifku markuu leeyahy kitaabu الtawxiid ujeedada uu leeyahy waa macnaha tawxiidka inuu inoo caddeeyo saasay yidhahdeen waxaa culimada ka mida ibn اlqasim ibn اlqasim siduu xaashiye ugu lahaa calى ثalaaثaة اlusul ayuu xaashiye ugu leeyahay calى kitaab الtawxiid macna sharx mukhtasara ayuu ku leeyahay culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maqsuud اlmusanif bihadihi tarjama waa bayaan wujuubi الtawxiid waa tawxiidka waajibnimadiisa inuu caddeeyo culimada waxaa ka mida asacdi ama asicdi raximah اllahu taعala culimada qaarkoodna tarannaxu beyna haadayn اlqowleyn waxaad arkaysaa mar iyagoo leh maqsuudku waa xukumka tawxiidka in la caddeeyo waajibnimadisa marna iyaga oo leh maqsuudku waa maxay waa macanihiisa in la caddeeyo culimada qaarkood waxaad ku arkaysaa iyaga oo labadaba jamciyey oo markay baabkan ka hadlayaan waajibnimadii tawxiidka iyo macnihii tawxiidka labadaba adilada baabkan uu musanifku ku sheegay ka soo saaray culimada waxaa ka mid ah sulaymaan bn cabdillaah xafiid lmusanif inunka awowga ahaa oo kitaabka wuxuu ku sharaxay kitaab aada u qiimo badan oo la hahdo tayasiir اlcaziiz alxamiid ayuu ku sharaxay inagu markaa waxaanu rajaxnay maqsuudku inuu yahay bayaanu wujuubi الtawxiid tawxiidka waajibnimadiisa inuu caddeeyo maxaynu u rajaxnay miyaynu iska nidhwan waxaynu u rajaxnay liannahu alqadru اljaamic bayna الnusuus alati dakaraha اlmusanif fi hada اlbaab adilada uu baabkan musanifku ku sheegay markaynu u fiirsanno macnahaas uu ka wada muuqdaa oo dhammaanteed way tusinaysaa waajibnimada tawxiidka laakiin haddaynu dhahno macnaha tawxiidka nusuusta qaarkood baa aan si fudud inagu tusinahayn macnaha tawxiidka musanifku raxima llahu taعala wuxuu yihi wa qowli اllahi taعaalى wa qowl اllahi tacaalana waynu odhan karnaa inta badan waynu hoos dhigi doonaa waxaynu ku cadfi doonaa towxiidka muxuu noqonayaa kani kitaabu tawxiidi weeye wa qowl illaahi weye markaa qowl halkay ku cadfantay towxiidka oo ah majruur bilidaafa ayay ku cadfantay kitaabu tawxiidi wa qawli illaahi tacaala waxaa kaloo inoo furan inaynu dhaha kitaabu tawxiidi wa qowl اllahi tacaala oo qowl waxa weeyaan aynu rafcino jusu rafcu caطfa calى kalimati kitaab aynu kitaab ku cadfno dha haadakani kitaabu tawxiidi weeye wa qowl اllahi tacaala weeye amaba se calى اlistinaaf baynu ku rafcin karnaa inaanay kuba xidhnayn o aanay kuba cadfanayn jumladaa hore ah kitaabu الtawxiid ee hadal cusub oo bilaabmaya u yahay hadalkan oo ah wa qowl اllahi tacaala musanifku raxima اllahu tacaala dakara litaxqiiqi maqsuudi اlbaab sabcata adila baabkan maqsuudkiisa oo ahaa caddaynta waajibnimada tawxiidka suu u xaqiijiyo wuxuu sheegay toddoba daliil buu sheegay lix aayadood iyo wuxuu sheegay afar aayadood xadiid iyo iyo ahar ayuu sheegay in sha allahu tacaala dersiga soo socda ayaynu ku sheegi doonaa kitaabka khulaasadiisana in sha allah toddobaadka soo socda idiin bilaabmi doonta wallahu subxana wa tacala aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعin